bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wsl اllahuma wslm wbaarak clى nabiyina mxamed wclى alih wصaxbihi ajmaciin ama bacd waa darsigeenii afraad ee kitaabkii dafcu ihaami اlإضraab can aayaati اlkitaab lilcalaama sheekh maxamed amin الshanqiiti caleyh raxmat اllah waxaan soo gaadhnay qowluhu tacaala fattaquu nnaara alatii waquuduha annaasu walxijaara fattaquu iska jira ama iska ilaaliya ama iska dhowra annaara naartii allatii naartaasoo waquuduhaa shidaalkeedu annaasu ay dad waalxijaaratu iyo dhagaxyaal alaaya akmil ilaaya aayaddan wuxuu yidhi hadihi alaayatu aayaddani tadullu waxay ku tusaysaa calaa anna hadihi annaara naartaasi ay sheegtay kaanat inay ahayd macruufatan mid la yaqaano cindahum agtooda bidaliili waxaa daliilua ah bidaliili al alcahdiya asha ku jirta ee cahdiyada ah ayaa kutusaysoo daliil u ah in naartaasi ay garanayeen ayb wa qaala wuxuu yidhi qaala tacaala alla wuxuu yidhi fii suurati taxriimna wuxuu ku yidhi quu ilaaliya anfusakum nafafyaalkiinna wa iyo eheliyaalkiinna waxaad ka ilaalisaa naaran naar ka ilaaliya naartaasoo waquuduhaa shidaalkeedu annaasu dad u yahay iyo walxijaaratu dhagaxyaan ayb xaggee ishkaal ku jira labada aayadood markaa ishkaalku wuxuu ku jiraa suurat lbaqara oo aayadda hore ah aayadda suurat lbaqara midda hore ah annaaru baa oo naarta al baa la geliyey annaaru ayb annaara suuratu taxriimna waxaa la yidhi naaran oo waa la nakirayo almalah ayb macnaha ka dhalanaya muxuu yahay macnaha ka dhalanaya waxa weeye kelimada haddii al la geliyo al sideedaba ima annaha liljinsi wa ima annaha lilcahdi macnahaas waay ama waxay faa'iideynaysaa jinsi faa'iideynaysaayo cumuum bay faa'iidaysaa ama waxay faa'iidaysaa cahdiyo cahdigu labuu noqdaa cahdi dikri ah iyo cahdi dihni ah shay aada isla garanayseen oo mutakallimka iyo mukhaatibka ka hadlaya iyo kuu la hadlayo shay ay isla yaqaaneen oo isla garanayaan waa la geliyaa waxaa kaloo la geliyaa shay la soo sheegay oo hadalka hore ku yimid kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula fa casaa fircawnu rasuul rasuulkaakee laga wadaa rasuulanka lasoo sheegaa laga wadaa soo ma marka waa cahdi dikriyaa la yidhaahda yacni arrasuuladii kii hadda aan soo sheegnay waay kii hadalkeenna kusoo horreeyay marna dihni bay noqotaayoo lama soo sheegin laakiin shaygan laga hadlayo ka hadlaya iyo ka ku hadlaya ka lagula hadlayo way isla garanayaan yacni carabka laguma soo sheegin laakiin qalbi ahaan way isla ogyihiin cahdiyaa la oo macnaha dihniya ah ayib waxaa tidhi maalan rajula baa tidhi maalan aci rajula waa nin aada isla garanaysaan markaa udkhul lmasjida waa masjid mucayan ood isla ogtiin labadiinna ood isla garanaysaan marka waxa weye cahdiya waxaa la yidhaahdaa dihniya ayb aayadda markay labada aayadood u noqono marka aayadda fii suurati lbaqara ku timid fattaquu naara waxaa ka muuqata naartaasi inay tahay gaalada lagula hadlayey ama dadka lagula hadlayey fattaqu naara inay ahayd naar ay garanayeen soo saas maaha oo macnaha weeyaan ay muxuu ah sii yaqaaneen oo sifaadkeeda inay ka mid tahay waquuduha naaru naasu walxijaara ay horay u yaqaaneen markay timi suuratu taxriimna waxaa laga dhigay waxayna garanayn soo ma laanna naaran baa li naaran haddii lagu yidhaahdo nin wax nin masjid gal waa kee miyaad garan ma garanaysi sidaas daraaddeed naaran marka la yidhaahdo bimacnaa waxaa laga dhigay waxayna horay u aqoonin annaara marka la yidhina waxaa laga dhigay waxay horay u garanayeen ayib keef labadabana iyagii baa lagula hadlayaa haddii lagula hadlayo ama shay hore u yaqaaneen waaye ama shay aanan horey u aqoonin waaye laakiin suurtagal ma aha inay yaqaaneen haddana ayna aqoonin meeshaa way meesha marka ogaa ishkaal ku jiro ayb wuxuu yidhi marka fatankiiru naari naarta la nakireeyey hunaa halkan lagu nakireeyo suurataxriima yadullu wuxuu ku tusayaa tankiir nakirayntaasi calaa annaha iyadu lam takun inaysan ahayn macruufatan mid la yaqaano cindahum agtooda bi haadihi sifaati sifaatka mid lagu yaqaano inaysan ahayn ifaadkee weye waquuduha inayna sifaatkaa horey ugu aqoonin baa soo baxaysa marka la tacriifiyana inay sifaatkaa horey ugu yaqaaneen baa soo baxaysa halkaasay marka iswaafajinta u baahanta wa wajhuljamci jamcinta wajigeedu waxa weeye qaabka loo jamcinayo waxaa lagu jamcinayaa annahum iyagu lam yakuunuu maysan ahayn yaclamuuna kuwa garanaya anna min sifaatiha naarta sifaatkeedu inay ka tahay ana min sifaatiha sifaatkeeda inay ka mid tahay kownannaasi dadka ahaanshahooda walxijaarati iyo dhagaxyaantii waquudan ay yihiin shidaal laha naarta ayuu yihiin waxaa lagu jamcinayaa in la yidhaahdo maynan aqoonin mana aynan garanaynin naartan sifadeeda inay kamid tahay in bini aadan iyo dhagaxyaal ay shidaal u noqonayaan taa mayna horay u aqoonin ayib fa nasalad markaasaa waxaa soo degtay aayatu taxriim baa soo degtay iyagoon horay u aqoonin ayaa waxaa soo degtay aayatariim suuratariim aayaddeeda manaa markaasaa waxaa la yidhi naaran naar iska jira oo maxay tahay naarta nalooga digay maba garanayne markaasaa waxaa la yidhi waquuduha annaasu waalxijaara marka waa la baray naarta lagala hadlayo sifadeedu inay tahay bini aadan iyo dhagaxyaal inay shidaan u yihiin markaasaa la baroo loo sheegay inta ka horraysa mayna garanayn fa carafuu way garteen minha aayadda suuratu taxriim xaggeeda waxay ka garteen dalika arinka min sifaat الnaar facarafuu minha dalika min sifaati الnaar yani inay naarta sifaadkeeda ka mid tahay bay marka aayatu taxriim ka garteen uma markaa kadib lamaa kaanat markay ahaatay macruufatan mid la yaqaana cindahum agtooda marka waa barteen soomaa way garteen inay sifaadkeedu nooca yahay suuratu taxriim aayadeedaasaa bartay ayb uma lamaa kaanad markay ahaatay macruufatan mid la yaqaana cindahum agtooda ayaa nasalad waxaa soo degtay aayatlbaqara soo degtay la yidhi fattaqu naar naartii baa la yidhi marka naartii dee waa ya ti laydiin soo sharxay waa soo maa waatii laydiin soo sharxo suuratu taxriim sifaadkeeda laydinku sheegay ood garanayseen saasman ayib fa curifat markaasaa la taxriifiyey oo macrifo laga dhigay fiiha suurat lbaqara dhexdeeda annaaru naartii baa la tacriifiyey bialba lagu macrifeeyey alcahdiyati ee laysla garanayay way macnaha liannaha maxaa iyadu machuudatun waa mid la garanayo cindahum agtooda oo la yaqaano wey fii aayat taxriim baa lagu yaqaana markaasaa lagu soo sheegay macnaha ayb saasaa daraaddeed baa tanna loo nakiraya tan loo macarif macnaha soo baxaya marka macnaha waxaa soo baxaya in labada aayadood xagga soo degitaanka tee horraysay marka taxriim inay horraysaa soo baxaysa marka ishkaal dhalan doona way sheekhu xallin doona dakara waxaa sheegay haadaljamca jamca waxaa sheegay sidaa hadda uu sheekhu u jamciye waxaa sheegay oo sidaa u jamciyey isagana albaydaawi cabdullaahi bni cumar ayaa la yidhaahdaa tafsiirkiisa kitaabkiisa waxaa la yidhahdaa anwaaru tanziil wa asraaru tawiil anwaaru tanziil wa asraaru tawiil tafsiir lbaydaawi cabdullaahi bni cumar wuxuu geeriyooday lix boqol hijriga caalim uu ahaa raxmat marka sidaa waxaa ku jimciyey buu yidhi albaydaawi kitaabkiisa anwaaru tanziil wa asraaru tawiil waalkhatiibu baa ku jamciyey isagana khaiibka markii sida loo ilaaqo waxaad u qaadanay inuu yahay khaiib albaqdaadi soo ma laakiin ma aha alkhaiib waxa weeyaan moxamed ibn axmed ashirbiini shirbiini kii iska lahaa ya muqli muxtaajka muxtaajka minhaajka uu ku sharxa alfaadiisa kaas wey alkhaiib isagu ka wada waxaa la yidhahdaa moxamed ibn axmed ashirbiini alkhaiib tafsiirkiisana waxaa la yidhahdaa asiraaju lmuniir siraaju muniir marka tafsiirkiisu ku sheegay isaguna labadoodaba wlkhaiyu baa isaguna sidaa ku jamciyey fii tafsiirayhimaa labadooda tafsiir dhexdiisay ku jamciyeen ayay sidaa ku jamciyeen ayb waa labada tafsiiran sheegnay wazacmaa waxayna sheegeen ana aayat ataxriimi aayadda suuratu taxriim ku jirtaay nazalad inay kusoo degtay bimakata maka inay kusoo degtay ayb wa daahiru lqur'aani daahirkiisuna yadullu wuxuu kutusayaa cala hada aljamci jamca isaga ah qur-aanka daahirkiisa kutusaya bimacnaa sheekhu waa ku waafaqay waa sidaa ay ku jamciyeen ayuu qur-aankuna kutusayaa lianna tacriifa annaari naarta macrifaynteeda huna halkan la macrifeeyey bial alcahdiyati lagu macrifeeyey yadullu wuxuu kutusayaa calaa cahdin cahdi saabiqin oo horeeyey oo ah suuratu taxriimka ku yimid macnaha cahdi saabiquu kutusaya wlmawsuulu ismiga mowsuul wa silatuhu iyo siladiisuna daliilun waxay daliilu tahay cala alcahdi isla garashada hore cahdiga hore wa cadami qasdi ljinsi iyo inaan jinsi loola jeedin bimacnaa waxa weeyaan al haddii la keeno yani waxa wey ismi al ku jirto kadibna laga dambaysiiye ism mawsuul iyo siladiisa laga dambaysiiyo jinsiye ma noqoto lianna ismiga mawsuul iyo siladiisa ka dambaysa ayaa waxay diidaysaa in asha loola jeedo in jinsiye loola jeedo saas way macnaha maala haddaad tidhaahdo acti arajula alladii darabtahu suurtagal miya alrajula ashiisu inay jinsiye noqoto maxaa diidaya alladii darabtahu baa diidaysa lianna ismiga mawsuul iyo siladiisu nooc waxaa ku jira takhsiisaa ku jira soo ma nooc takhsiisaa ku jira marka wuxuu leeyahay ujeeddadiisu ay tahay walmawsuulu ismiga mawsuul wa silatuhu iyo siladiisu daliilun waxay daliilu tahay cala alcahdi bay daliilu tahay shaygan in laysla garanayay ama cahdigu dikri noqdo ama dikri noqdo wa cadami qasdi ljinsi bay kutusaysaa inaan jinsi loola jeedin yacni jinsi suurtagal baaha marba haddii ism mawsuul iyo siladiisa la keeno ma ku jirtaa labada aayadood marka suurat baqara aywa saas ah, allatii allatii baa ismiga mawsuula waquuduha annaasu walxijaaratuna waa siladeedii waay marka maadaama siladaa la daba dhigay suurtagal maaha jinsi in loola jeedo cahdi way marka ayb lanna <clears throat> wax sida uu shirbiinaya eyrka ilahn luqawiyiintuba ay dhahay culimmada naxwadu siladu waxay leeyihiin yajibu an takuuna macluuma suurtagalba maaha cidda yaa ismu mawsuul iyo siladiisu siladu waa inay macluumatoo la garanayo macnaha ayib walaa yunaafii ma diidaysa buuhi daalika arrinkaasi marka la yidhaahdo suuratu taxriim ayaa ka ayaa muxuu ahaayey xagga soo degitaanka ka horaysay soo maxaan labada aayadood haddii la yidhahdo midda suuratu taxriim baa horraysay tan suuratu baqarana way dambaysay soo saas hadda muusan ishkaalka inoogu soo xallinin ishkaal kalaa ka dhalanaya marka cabdullaahi bni cabaas iyo mufasiriinta in badani waxay qabaan labada suuradood waxaa dambaysay taxriim baa dambaysay soo degitaankeeda baqaraa horraysa xagga soo degitaanka ayib see lagu xallinaa marka ishkaalkiisoo mar labaad ma soo noqonayo mar labaad buu soo noqonaya leanna wuxuu ku socday wuxuu ahaa aayata suurat taxriim inay ka horeysay aayadda suurat lbaqara sidaa markii lagu wado ishkaal male ayib waxaa imaanaysa marka labadii suuradood taxriim baa dambay soo degitaanka see lagu alinaya taasuu alinaya walaa yunaafii ma diidaya dalika arrinkaasi jamcaasi ma diidayo ana madaniyatun inay tahay suuratu inay madaniye tahay ma diidayo wa ana aahira sida muuqatana nusuuluha soo degitaankeeda inuu yahay bacda albaqarati baqara gadaasheeda inay soo degtay sidaasi sida muuqata inay tahay arinta ma diidayso hor imaanayso kamaa ruya sida laga wariyay can ibni cabaasin oosayna uga hor imaanayn lijawaazi kowni laayati makiya fi suurati lmadaniya kalcags jawaabtu taas waa lanna waxaa bannaan oo suurtagal ah inay aayaddu makiyo tahay suuradday ku jirtana madaniyo tahay cagsiguna waa saxo oo ah marka inay aayaddu madaniyo tahay fii suura makiya sida marka la yidhahdo waxay noqonaysaa bimacnaa suuratu taxriim waa madaniya laakiin aayaddan ah muxuu ahaaye ha aayaddan muxuu ahaye ku jirtay halkan ka hadlaysa qu anfusakum waahlikum naara inay tahay makiyo tahay oo marxaladii maka soo degtay oo suurada inteeda kale ay ka duwan tahay xagga soo degitaanka ma diidayso qur-aankaana laga helaa sida culum mxuu ahaay culuum qur-aanka aayado madani ah oo suurado makiya ku jira iyo kuwa cagsiya inta waa laga helaa sidaa markii la yidhahdo marka waxa wey ishkaalkii haddana waa baxaya soo ma mar labaad waa baxayaa isma diidayso inay suuratu taxriim xagga degitaanka ka dambaysay ishkaalkaasi ma imaanayo maxaa yeelay aayadda gooni ahaanteeda looga hadlaya markaa ayb qowluhu tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yidhi waa aayadda kale weeye huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican uma istawaa ila asamaa huwa alle aladii midka khalaqa abuuray lakum idinka maa fi lardi waxaa dhulka dhexdiisa ah jamiican dhammaantii uma markaa kadibna istawaa u qastay ila samaai xagga samada xaggeeda u ka kor noqdayna waa la yidhaahdaa u qastayna waa la yidhaahdaa labada tafsiirba waa jiraan laakiin mufasiriinta qaar ka mid muxaqiqiinta waxay istawa haddii ilaa lagu gudbiyo marka waxay noqotaa bimacnaa alqasdi bay noqotaa qaar baa dood badan ka qaba laakiin hadda uma istawaa ila samaa ishkaalku hadda xaggaa maaha ishkaalku waxa weeye samada iyo dhulka koodeebaa abuurista ku horreeyey aayaddan maxaynu ka fahnay maxaa dhulku inuu horeeyey soo ma oo samadu dambaysay sababto wax weeyaan xaggee baynu ka fahnay macnaha ummaynu ka fahnay lanna umma waxaa loo isticmaalaa litartiibi wاtaraakhi ama infisaal labada waa la yidhaha waa isku mid yani waxa wey laba shay oo sida ay u dhaceen loo kala tartiibinayo waliba kala dambeeyey oo say hadda u yaalaan u kala dambeeyey xagga dhexitaanka loo isticmaala saas daraaddeed uma marka macnaheeda saxdaa la qabto waxay noqonaysaa in dhulku abuuris horeeyey samaduna dambaysay ayb hadihi laayatu aayadani tadullu waxay ku tusaysaa calaa ana khalqa alardi dhulka abuuristiisu qabla khalqi samaa'i samada abuuristeeda ka hor inuu ahaa bidaliili lafdati umma maxaa yeelay lafdatu umma sida ay kutusayso wey ayb allatii taasoo hiya iyadu litartiibi walinfisaal yani waxaa loo isticmaala litartiib labada shay isku cadfayso siday u dhaceen inay u kala tartiibiso u sheegto ina kala hormarinin walinfisaali infisaalka waa bimacnaa tarakhi waa ah, tarakhi yani waxa way kala dambeeyeen oo bimacnaa waxa weeyaan fa'da iyo waawda iyo kuwaasay kaga duwantah walinfisaali iyo kala saarnaan labada shay ay kala saaran yihiinoo aynan iskumar dhicin wakadalika waxaa la mida iyaduna oo sidaas oo kale aayatu xamiim asajda xamiim asajdate laga wadaa fusilad aayadda suuratu fusilad ku jirta iyaduna sidan oo kale ah, oo abuurista dhulka inuu ka horeeyey abuurista samada laga fahmaya tadullu ayada waxay kutusaysaa aydan lagu noqoya calaa ana calaa khalqi اlardi dhulka abuuristiisa qabla khalqi الsamaa samada abuuristeeda ka hor liannahu alle qaala wuxuu ihi fiiha dhexdeeda qul ainakum latakfuruuna biاladii khalaqa اlarda fii yowmayn qul waxaad tidhahdaa ainakum idinku latakfuruuna wa miyaad ku kufrinaysaan biladii allaha khalaqa abuuray alarda dhulka fii yowmayni laba maalmood dhexood ku abuuray dhulkii marka laga hadlay markii dhulkii laga hadlay kadib baa waxaa la yidhi ilaa an qaala ilaa alla ka yidhi uma stawaa ila asamaai wahiya dukhaan marka waxaa ka muuqda dhulkiibaa marka hore la abuuray marka la abuuray kadibbaa uma marka kadib uu istawaa alla wuxuu u qastay ila asamaai samada xaggeeda u qastay walxaal hiya iyadu dukhaanun ay qiiqi tahay alaaya akmil alaaya ayb labada aayadood soosaa iskuma raaceen labada aayadood waxay isku raaceen in dhulka abuuristiisu ka horeeyey samada abuuristeeda aayadda markay iska hor tee wey daahir ahaan midda waay maca ana aayat annaasicaat aayadda ku jirta suurat nnaasicaat tadullu waxay kutusaysaa calaa ana daxwa alardi dhulka fidintiisu qabla khalqi samaai samada abuuristeeda ka hor inuu ahaa bacdaha sax tadulu waxay kutusaysaa calaa ana daxwa alardi dhulka fidintiisu bacda khalqi samaai samada abuuristeeda kadib inuu ahaa liannahu alle qaala wuxuu uhi fiiha dhexdeeda a antum idinka miya ashaddu adagadag oo daran khalqan xagga abuurista am isamaau misama samadii banaaha alla waa dhisay ayb alaaya akmil ilaaya uma kadib buu qaala alla wuxuu yidhi waalarda dhulkiina bacda dalika kaas kadib oo kee ah? samada abuuristeeda iyo dhisideeda kadib saasaa laga wada wlarda ay bacda dalika daxaaha alla fidiyey ayb maxaa xaggee marka ishkaalka ku jiraa ishkaalku wuxuu ku jiraa daxaa marka la yidhi waxaa dambaysa dhulka soo ma khalaqa marka la yidhina waxaa horaysa samadaa horaysa soo ma miya dhulka horeeya ah, dhulka horeeya ishkaalku wuxuu imaanayaa aada fahanteene ishkaalku wuxuu imaanayaa daxa marka laga dhigo bimacnaa khalaqa oo waxay noqonaysaa aayaddan suuratu naasicaad ku jirta marka waxay noqonaysaa waalarda bada dalika daxaaha ayuu abuuray oo horay sootii loo soo yidhi maaha samadaa la abuuray markii hore tanina dhulkii baa la abuuray baa meesha ku taala iskahorimaadka daahirku saasuu marka muuqanay mufasiriintu iskuma khilaafsana sida uu leeyahay alimaam abu mansuur ilharawi imaamkii luqawiga ahaa mufasiriintu iskuma khilaafsana in dhulka abuuristiisu uu samada ka horeeyey xagga abuurista marka la yidhaahdo dhulkaa horeeyey layslama diidana ee waxa weye ishkaalka see loo bixin lahaa un weeyaan walow ay jiraan culimmada qaarkood oo ka doodsan mxuu ahay nafyulkhilaafkaas uu soo guuriyey ayib iclam ogow buu yidhi sidanuu marka uga jawaaba sheekhu iclam ogow awalan marka hore ana bna cabbaasin cabdulahi bni cabaas radi allahu canhuma su'ila waxaa la weydiiyey can iljamci jamcinta bayna alaayatayni bayna aayati sajda wa aayati annaasicaat labada ayadood jamcintooda iswaafajintooda cabdulahi bni cabaas la weydiiyey fa ajaaba wuxuu ku jawaabay biana allaha alle tacaala korahaye khalaqa wuxuu abuuray alarda dhulka awalan markii hore qabla asamaai samada horteeda hayra madxuwatin ayada oon la fidinin addaxwu bimacna albasti baa laga wadaa ah. dhulkiibuu marka hore abuuray isagoon fidsanayn dhulkii oon fidsanayn baa marka uma markaa kadib dhulkii la abuurayoo laakiin aan la fidininoo yaala uma markaa kadib uu istawaa wuxuu u qastay alle ila samaai samada xaggeeda u qastay fa sawaahunna markaasuu abuuroo simay sabcan toddoba samo fi yowmayni laba maalmood gudahood markaasaa toddobadii samo la simay la abuuray lana taagay ayb uma markaa kadib oo toddobadii samo la taagay oy hagaajisan yihiin daxaa ayuu fidiyey alarda dhulkii bacda dalika marka kadib wa jacala wuxuuna yeelay fiiha dhexdeeda alrawaasiya buuraha iyo nahaar wabiyaasha iyo waqayra dalika intaa waxaan ahayn oo samada dhulka korkiisa saaran ayb fa aslu khalqi lardi marka dhulka abuuristiisa asalkiisu qabla khalqi samaai samada abuuristeeda ka hor waayo wa daxwuhaa samada maxaan u jeeda daxwuhaa dhulka fidintiisuna bijibaalihaa lagu fidiyo buuraheeda wa ashjaarihaa geedaheeda iyo wanaxwi daalika wixii la mida bacda khalqi samaai samada abuuristeeda kadib buu ma ma adka ishkaalkani waxa waaye daxwiga haddii la waa fidin khalqigana waa abuur iskama hor imaanaya lanna waxa weeyaan bikulli basaata samada ayaa dhulka abuuris horeeya dhanka abuurista marka la yidhaah samaduna xagga abuurista way ka dambaysay waana sida aayada suurat lbaqara iyo suuratu fusilatay tilmaamayaan xagga abuurista marka la yidhahdo laakiin xagga fidinta marka la yidhaahdo waxaa horeysay dhulkaa horeeyey saas waxaan dhihi lahaa wاlأrضa bacda dalika daxaaha samada waxaa horeeyey samadaa horeysay oo dhulkaa dambeeyey xagga fidinta marka la yidhaha dhulkaa dambeeyey marka waa fidinta iyo abuurista abuurista dhulkaa horeeyey fidintana isagaa dambeeyey warku waa intaa un wayadullu waxaa ku tusay lihaadaa kan waxaa ku tusaya anahu alle qaala wuxuu yidhi wاlأrضa bacda dalika daxaaha walam yaqul muusa dhihin khalaqaha laan ishkaal baa imaan lahaa marka haddii khalaqaha uu dhihi lahaa soo maa ayb uma markaa kadibna fasara wuu fasiray daxwahu dhulka fidintiisa daxwahu alla fidintiisa iyaaha arlada uu fidiyey biqowlihi ayuu alla ku fasiray akhraja minha maa'aha wa marcaaha waa qur-aan fasiraya wa walarda bacda dalika laga wadaa ahraja minha maaaha wamarcaha baa laga wadaa waa tafsiir ahraja wuu soo saaray minha dhulka xaggiisa maaaha biyaheedii iyo wamarcaha daaqeedii buu ka soo saaray alaaya akmil ilaaya wa hada aljamcu jamca aladii jamcaasoo jamaca uu jamciyey bihi isaga ibnu cabaas uu ku jamciyey bayna haatayni alaayatayni labada aayadood dhexdooda uu ku jamciyey waadixun waa mid min aahir qur'aani alcaiim qur-aanka daahirkiisaba laga fahmay waa sida iska muuqato ilaa laakiinse annahu amar iyo yaridu waxaa soo arooraya alayhi jama isaga ah ishkaalun ishkaal baa ku soo arooraya ishkaalkaasoo min aayat lbaqara aayatlbaqara xaggeeda ka ahaaday haadihi ee tanna ishkaal ka dhasha markii sidaa loo jamciyey ayaa ishkaal kale wuxuu ka yimid aayadda suurat lbaqara ishkaalku muxuu yahay wa iidaaxuhu ishkaalkaa caddayntiisu waxa weye ana bna cabaasin cabdullahi bn cabaas jamaca wuxuu ku jamciyey biana khalqa alardi qabla khalqi اsamaa dhulka abuuristiisu samada abuuristeeda inuu ka horreeyey wa daxwahaa dhulka fidintiisuna bima fiiha u fiirsada halkaa bima fiiha iyada iyo waxa dhexdeeda yaalo oo dhan fidintiisuna bada khalqi samaai samada abuuristeeda kadib inuu ahaa manaa waxaa laga wadaa cabdilaahi bimacnaa cabdullahi bni cabbaas ma kala qaadin dhulka asalkiisa abuuristiisa iyo waxa korkiisa saaran oo daxwigii ah sooma waa kan ka soo hadlan daxwigu wuxuu ahaa waxa korkeeda saaran baa la saaray soo oo lagu abuuray marka taa isaga ah wuxuu leeyahay cabdullaahi ma kala qaadine dhulka abuuristiisa iyo wixii korkiisa saarnaa ee lagu abuurayoo daxwigiiya isku mid buu ka dhigay wa fii hadihi alaayati aayaddan dhexdeedana waxaa aday altasriixu caddayn bianna jamiica maa fi lardi dhulka dhexdiisa waxaa ahaaday oo dhan makhluuqun inuu yahay mid la abuuray qabla khalqi samaai samada abuuristeeda ka hor liannahu alle qaala wuxuu ihi fiiha dhexdeeda huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican ishkaalkaasaa udu fahantaan waxa waaye waxaynu wax ku xallino yani jamcii hore ahaa waxaa la kala qaaday daxwiga iyo khalqiga waxaynu nidhi daxwiga oo laga wado dhulka waxa korkiisa saaran oo lagu abuuray laga wadaay daxwigaasi wuu dambeeyey khalqiga dhulkuna wuu horreeyey ayb see dahaysaan way aayaddan marka huwa aladii khalaqa lakum ma fi اlardi jamiican wixii dhulka dhexdiisao dhan buu alla abuuray jamiican uma stawaa kadibaa samada abuuristeedii loo qastay annagana maxaan soo kala qaadnay dhulka abuuristiisa iyo iyo maa fiiha ayaddani marka waxa iyadii iyo maa fiihaba dhulkay ka hormarisay soo ma waxay hormarisay dhulkii bay hormarisay wamaa fiihi oo buurihii iyo wiiisii iyo wuuu watayba way hormarisay abseelasuwaafajinaawaayheekhu marka wuxuu yidhi liannahu qaala fiiha wuxuu ku yidhi huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican uma stawaa ila asamaa alaaya waqad makatu buu sheekhu yidhi aan u bixiyo qad makatu waa nagaaday buu zamanan zaman tawiilan oo dheer ufakiru xaal aan fikirayo fii xalli hada alishkaali ishkaalkaas xalintiisa ayib jamcii hore cabdullahi bnu cabaas ku jamciyey ishkaalkan ka daba yimid sidaan ku xallin lahaa baan dheer ka fikirayay buui sheekh maxamed amiin shinqiiti caleh raxmatullah xataa hadaaniy allahu ilaa ilaahay igu hanuuniye ilayhi isaga xaggiisa daata yowmin maalin maalmaha ka mida fa fahimtuhu markaasaan ka fahmay buu min alqur'aani alcadiimi qur-aanka laftiisaba baan ka fahmay bu meesha waxaad ka garan bimacnaa qur-aanku tadabur buu u baahan yahay ah, tadabburto macaanidiisa u fiirsato asraar badan baa kaaga soo baxaysa waxaadan marka hore yani waxa wey liawali wahla qiraa'ada ama sariica ama marka hore aadan ka helin bal waxaa laga yaabaa aayadda intaasoo goor intaad ku noqoto mar kasta macno jadiida inuu kaaga soo baxo sirta qur waa marka waqti dheer baan ka fikirayay markaasaan isla qur laftiisa ka helay buui ishkaalka xalkiisa wa idaaxuhu caddayntiisuna waxa weeye ana hada alishkaala ishkaalkaasi marfuucun waa mid la kor yeelay min wajhayni laba waji xaggooda ama dartood baa loo koryeelay yani laba weji ayaa xalinaya wey oo lagu xalinaya kullun minhumaa mid kasta oo labadaa weji ka midana yadullu waxaa ku tusaya calayhi korkiisa aayatun aayad oo min alqur'aani qur-aanka ka mida soo muuse ka helay kuma dhihin labada weji ee uu ku xaliyey mid kasta waxaa daliilo uu keenayaa aayad qur-aan ayb alwalu wejiga hore waxa weeye ana almuraada ujeeddada bikhalqi maa fi lardi dhulka waxa dhexdiisaoo dhan abuurista la abuuray qabla khalqi samaai samada abuuristeeda ka hor la abuuray ujeedadeedu waxa weeye laga leeyahay iyo maqsuudku waxa weeye alkhalqu allugawiyu waay waa khalqiga dhanka luqada marka loo noqdo alladii kaasoo huwa isagu altaqdiiru jaangoynta ah lal khalqu abuuris ma aha bilficili ficil ahaan in loo abuurayoo la ahaysiiyey maaha alladii kaasoo alibraasu ah muujin shayga min alcadami jiritaan la'aan laga muujiyo ila lwujuudi jiritaan loo muujiyo ayib macnaheedu waxa weeye kelimada khalaqa yaa waxaa loo isticmaalaa ama bimacna taqdiir ama bimacna aliijaad macna taqdiir maxaa laga wadaa shayga markaad jaangoyso oo aad takhtiidiso oo qorshihiisa iyo nidaamkiisa aad dajiso waxaa la yidhaahdaa khalaqa khalqi baa la dhahaa markii intaad ku tillaabsato aad hagaajiso ood bannaanka u soo saarto wax jiroo muuqda aad ka dhigtana iyadana khalaqaa la yidhaahdaa soo maa ayib hadda maalan guriga markaad dhisayso wuxuu balaa marxalo hore oo guriga design lagu sameeya soo maa la takhdiidiyo waxaa loo geeyaa ag tagtiga maalan injineerkaa loo geeyaa wuxuu dejinayaa gurigan qaabku noqon laha blaankiisii nidaamkiisii wixiisii buu dejinaya marxalada hore waxaa la yidhahdaa taqdiir baa la yidhahda jaangooyn baa la dhahaa dhiso oo gurigii bannaanka usoo baxana khalqi baa la dhahda iyadana bimacna bimacna aliijaad yani caddan buu ka soo wuxuu u soo saaray ila lwujuud ayb marka wuxuu doonayaa inuu ku yidhahdo macnaha horta sidaa markaad u qabato aayadda markaasuu usoo noqon doonaa marka la leeyahay marka aayadda suurat lbaqara aayadda suurat lbaqara khalaqa maa fi lardi jamiican waxay noqonaysaa qadara maa fi lardi jamiican alla wuu jaangooye markii hore dhulka waxa yani waxa weeye korkiisoo dhan buu jaangooye isagoo jaan go-an oo nadaamsan laakiin weli uusan abuurin weli aan bannaanka loo soo saarin ayaa uma istawaa ila asamaai fasawaahunna sabca samaawaat toddobadii samaa marka la taagay dhulka wixii korkiisa ahaana ah, weli ma samaysna laakiin waa a waa jaan go-anye soo marka waa jaan gooyey kadibna samadii buu abuuray kadib markuu samadii abuuray kadibna bannaanka usoo saaray marka waalarda bacda dalika daxaaha marka waxa weeye waa iijaadkii bannaanka loo soo saaray waay soo ma jeed sidaas marka wax weeyaan ayuu ka wadaa alwalu midka hore wax weye ana almuraada bikhalqi ma fi lardi jamiican qabla khalqi الsamaai waxa loola jeedo waxa weeye alkhalqu اllugawiyu waa khalqigii xagga manaa luqadda u noqonaya saas wey manaa yani waxaa kale jira alkhalqu اsharci wاlkhalqu lugawi saas way manaa khalqiga lugawiga ah oo isticmaalka kelimada luqadda carabiga loo isticmaala qaababka loo isticmaala waxay tahay bimacna taqdiira alladii kaasoo huwa isagu ataqdiiru ah lalkhalqu se ma aha ujeeddada hadalka laga leeyahy abuuristii bilficli ficil ahaan ayb alladii khalqigaa huwa isagu alibraazu muujina min alcadami waxaan jirin laga soo saaro shayga ila alwujuudi wax jirana loo soo saaro waalcarabu carabtuna tusamii waxay ku magacowdaa altaqdiira jaangooyinta khalqan bay ku magacowdaa wa minhu waxaa ka mid a ah wala anta tafri maa khalaqta wabacd dulqowmi yakhluqu uma laa yafri ayb uhayr bn abi ulma wala nta tafri walaa anta ninbuu ammaanaya walaa anta adigu tafrii eh? waad jaangoysaa maa khalaqta waxa aad walaa anta adigu tafrii waad goysaadheh maa khalaqta wixii aad jaangoysay oo aad muxuu ahaay eh, eh, design garaysay wa bacduulqowmi ragga qaarkoodna yakhluqu wuu jaangooyaa uma marka kadibna laa yafrii ma gooyo ma fuliyo faryiga waxaa la yidhahdaa kabaha soomad kabaha kabta marka la goynayo la hagaajinayo harag baa laga sameeyaa soo marka hore kabti say noqon lahayd baa la xarxariiqi soo marka hore kabta meeshuu ka jari lahaa xariiquu marinaya soo ninka kaba tolaha saas u xariiq haddana sidan u xariiq haddana sidan u xariiq sidan xariiqda ku dhammeeyo waxaa la yidhaahdaa khali baa la yidhahda soo ma kabtii iyo siday noqon lahayd way jaan go-an tahay soo ma ayib markaa kadib muxuu samaynaya marka wuu goynayaa soo ma wuu goynaya buu usoo saaraya faryigu kaa dambe marka tafrii waad goyn waayo waad fulin waxaad jaan goysay ayaad goynoo kabtii baad jarioo sidii aad u jaangoysa u fulinaysaa waay marka wuxuu ku ammaanayaa adigu wixii aad jaangoyso waad fulisaa laakiin ragga qaarkood ayagu waxa wey jaangooyintay ku fiican yihin laakiin ma fuliyaan waxay jaangooyeen saasay manaa ma fulin karaan waxuu dhisayn garayn karaa laakiin wuxuu dhisaan gareeya hadii la yidhahdo fuli ma fulin karo ayib saasuu ka wadaa manaa wala anta adigu tafri waad goysaa oo waad fulisaa maa khalaqta wixii aad jaangoysay wa bacdulqowmi ragga qaarkiina yakhluqu wuu jaangooyaa uma kadibna laa yafrii ma gooyo oo ma fuliyo wixii uu jaangooyey oo uu macnaha taqdiidiyey wdaliilu waxaa daliilkuuga ah calaa ana almuraada bi hada alkhalqi khalqigaasi ujeeddada laga leeyahy altaqdiiru inuu yahay daliilkeedu waxa weeye annahu alla tacaala korahay nasa wuu caddeeyey calaa dalika fii suurati fusilad buu ku caddeeyey xayu qaala meesha uu yidhi waqadara fiiha waqadara fiiha aqwataha soomaarad marka waa dawigii waa waqadara fiiha aqwaataha wuu qadaray wuu jaangooyey uma markaa kadib wuxuu yidhi uma stawaa ila asamaai wahiya duqaan somaart marka waxaa hormaray jamiicanta waxaa laga wadaa bimacnaa jaangooyintaa laga wadaa aayaddaa kudus marka waqadara fiiha aqwaataha samada dhulka dhexdiisa wuxuu ku qadaray quudkeedii yani buurihii webiyaashii biyihii wixii quudkeedaho la intifaacsanayay ayuu dhexdeeda qadaray markuu qadaray kadibna intuusan samaynin oo abuurin uma markaa kadib istawaa ila asamaai fasawaahunna sabca samaawaat kadib wixii uu horay u jaangooyey oo qadariddii uu qadaray ah ayuu markuu samada abuuray kadib daxwi ku sameeyey oo uu iijaad banaanka usoo saaray ayb uma stawa ila samaai wahiya dukaanun alaaya wejigaa ma fahamteen wejigaa ma la fahm ayb alwajhu aani wejiga labaadi waxa weeye annahu alle lamaa khalaqa markuu abuuray alarda ardada markuu abuuray hayra madxuwatin ayadoo mid aan la fidinin ah markuu abuuray wahiya iyaduna aslun asal ay tahay likulli maa fiiha wax kastoo dhexdeeda ahaaday asal ay u tahay kaana wuxuu ahaaday kullu ma fiiha wax kasto dhexdeeda ah kaannahu sidii isagoo khalqun kaannahu sidii isagoo khuliqa la abuuray bilficli ah, yani ficil ahaan isagoo la abuuroo kaloo ka dhigan yahay liwujuudi aslihi maxaa yeelay asalkiisiibaa jooga ficlan yani ficil ahaan iyo dhab ahaan asalkiibaa jooga tani wax wey wajigani wuxuu ka wadaa dhulka soo xagga abuurista kuma horeyn ayib dhulka abuurista horreeyey dhulka abuuristiisa hadduu horreeyey oo isagii la abuuray wax kastoo dushiisa saaranna isagu asal u yahay isagaa la abuuray marka la leeyahay waxaa laga wadaa oo ujeeddadu ay tahay cabiridda la cabiray asalka ayaa faracuna iska raacsan yahay xataa farac ayaan weliba la samaynin laakiin maadaama hooyadii la sameeyey ya ilmuhuna ayagoo la sameeyey oo kale laga soo qaaday ayib maxaa laga wadaa dhulka asalkiisa abuurista dhulka wuu ka horreysoo lama dhi waxaan ujeeda cirka wuu ka horreeyey soo saa lama dhihin ayib aayadda suuratulbaqara marka jamiican maxay u tidhi lianna jamiican waxaa laga wadaa dhulkii asalkaa ah maadaama la abuuray waxaan dib laga abuuri doono ee korkiisa saarani dhulkii umbaa la raaciyey walow yuusan weliba la abuurin laakiin maadaama asalkii la abuuray wixii saarnaana uun in isagana lala abuuray oo kalaa laga soo qaaday ayb xataa ayaan weliba isaga la abuurin anahu isagu anahu amrij lamaa khalaqa alarda anahu alle lamaa khalaqa markuu abuuray alarda dhulkii hayra madxuwatin ayadoon fidsanayn oo wixii korkeeda aha weli aan la abuurin markuu abuuray walxaal hiya iyadu aslun likulli maa fiiha wax kasta oo dhexdeedana iyadu aslay hooye ay u tahay kaana wuxuu ahaaday marka kullu maa fiiha wax kastaoo dhexdeeda ah kaannahu sidii isagoo khuliqa la abuuro kale bilficli dhab ahaan loo abuuray liwujuudi aslihi maxaa yeele liwujuudi lisli asalkiisii baa jooga waxyaalaha korkeeda asalkiibaa joogo ficlan dhab ahaan u jooga jiritaan ahaan u joogo macnaa oo dhulkii ah wixii kalena waxaa laga dhigay sidii isagoo abuuran oo kale wadaliilu daliilka ah daliilkiisa min alqur'aani qur ka midana waxa weeye wadaliilu daliilka oo min alqur'aani qur ka ahaaday calaa daliil ah calaa ana wujuuda alasli asalka joogitaankiisa yumkinu inay suurtagal tahay bihi bisababihi ilaaqu lkhalqi abuurista in lagu ilaaqo cala lfarci farca in lagu ilaaqo arinkaasi daliilkiisu wa in lam yakun yuusan mawjuudan mid jooga faracu bilficli ficil ahaan iyo fisikal ahaan iyo dhab ahaan midu jooga yuusan ahaaninbe taa daliilkeedu wax weeyaan qowluhu tacaala wdaliilu min alqur'aani cala ana wujuuda intaasoo dhan dhexda ku jiraay waa jumal muxuunaha dhexda wاdaliilu waa mubtade khabarkiisu a qowluhu tacaala inta kaleo dhan marka dhexday ku jiraan waa yani tafsiir wa wاdaliilu min alqur'ani cala ana wujuuda اlasli asalka joogitaankiisa yumkinu inay suurtagal tahay iطlaaqu اlkhalqi abuuris in lagu iطlaaqi karo cala alfarci ayb wain lam yakun yuusan ahaaninba farcii mawjuudan mid jooga bilficli arinkaasi daliilkiisu waxa weyaan qowluhu tacaala odhaahda alla uu yidhi tabaaraka walaqad khalaqnaakum waan idin abuurnay xaqiiqee uma markaa kadibna sawarnaakum waan idin sawirnay uma markaa kadibna qulnaa waxaanu ni lilmalaaikati malaaigta isjuduu liaadama aadama sujuuda khalaqnaakum waan idin abuurnay ah, yaa laga wada ah, aadam uma sawarnaakum waan idin sawirnay maxaa marka loo jamci aadam waa halnini bimacnaa caruurtiisibaa ku jirta waay soo ma abuurista aadam iyo sawiradda la sawiray yaa waxaa laga dhigay caruurtiisii oo farcahaydna in lala abuuroo lala sawiray limaada lianna asalka joogiddiisu faraca joogidiisii bay ka dhigantah ma la fahm ayb faqowlu odhaahdiisa uu yidhi khalaqnaakum waan idin abuurnay uma sawarnaakum waan idin sawirnay ay waxaa laga wadaa bikhalqinaa abuuristannada wa taswiirinaa iyo sawiridannada liabiikum aabbihiin aan abuurnoo sawirnay aadama aadam ahaa alladii huwa aslukum asalkiinni ah asalkiinni maadaama aan abuurnoon sawirnay idinkana hade waad la socotaan waad raacsantihiin waa maxaad ka tihiin wa jamaca waxaa jamciyey bacdu alculamaa culimmada waxay ku jamciyeen bianna macnaa qowlihi waa mid kale marka labadaa daliil oo wala labada waji ku xalliyay ishkaalkii dib ka yimid oo mid walba aayad qur-aana uu keenay soo ma ayib wa jamaca waxay jamciyeen bacd lculamaa waxay ku jamciyeen waa jamc kale jamcii cabdillaahi bni cabaas sheekhuna doortay ya oo in la kala qaado daxwiga iyo khalqigu in la kale macno duwo ah kaas waa macnahaas fiican ee saxda mufasiriintuna ay mareen laakiin qaar qaab kale ku jamciyey marka waa kale waay wajamaca waxay jamciyeen bacd lculamaa waxay ku jamciyeen biana macnaa qowlihi walarda bacda dalika daxaaha ay maca dalikay ku jamciyeen maxay noqonaysaa bimacnaa bacdada ayaa bimacnaa maca laga dhigaya waxay noqonaysaa walarda dhulkii bacda dalika maca dalika samadan la jirankeeda xaaluya daxaha waa fidiye marka bacda macnaheediibaa manaa mac laga dhigay ishkaal marka ma imaanayay dheheen marka ay maca dalika fa lafdatu bacda bimacnaa maca bay ka dhigantahay wa nadiiruhu yani kaas midka la midkaa ah waxa weeye qowluhu tacaala cutullin bacda dalika zaniin yani bacda oo bimacnaa ku timid bimacnaa maca ku timid aayaddanaa la mida cutullin walaa tutic kulla xallaafin baa laga hadlay cutullin mid madax adagoo macangaga waay bacda daalika intaa kadibna zaniimin olan ah olan olan ya tafsiirkaa ku marteen waxa weeye macasha xoolaha macasha xoolaha waxaa jira qaarkood kulligood ma wadaha neefna waxaad arki muxuu ahay baal yaroo laalaado oo adhiga ha macasha adhiga Ah? khaaatan idahay u badanya bahal yaroo ka laalaado baad ark cad yaroo ka laalaado kaasaa la yidhahdaa kolon maa kolmo marka kaas wey zaniiminta maxaa laga wadaa waxay yidhaahdaan bimacnaa zaniimin nin dad uusan ka dhalanin dulsaar ku awa bimacnaa inuu garac yahay yaa loogu durxulayaa bay yidhaahdaan manaa ilaa wax weeyaan muxuu aha waxaan yarkee macasha ka laalaadahay macalna ma aha waa waxun iska zaa'idoo meesha iska saaran waay ninkani marka reerka uu sheeganayo dulsaar buu sheegad buu ku yahay zaniimin sidaa bay muasiriinta qaar maraan waa jumhuurtoodu say leeyihin bimacnaa daciyi baa la dhahay addaciyu waa sheegad ayb wacalayhi sidaa la yidhahdo marka falaa ishkaala wax ishkaala fil aayati aayadda dhexdeeda ma ahaanin haddii bimacnaa bacdu haddii laga dhigo bimacnaa maca haddii laga dhigo ishkaal ma jiro markaa wacalayhi falaa ishkaala fi laaya wayustanasu waxaa loo weheshani lihada alqowli qowlka waxaa loo weheshan bilqira'ati shaadati qiraa'ada shaadka ah wa bihaa iyadaasaana qara'a waxaa akhriyay mujaahid ibnu jabrin taabiciga jaliilka ah wuxuu akhriyay wlrda maa dalika daxaaha wlrda maca dalika daxaaha saasuu akhriyay waana qira'a shaada ah. qiraa'adka shaadka ah waxay dhahaan bimacnaa qur-aan maaha soo maa qur-aan maaha laakiin waxaa loo deliishadaa bay dhahaan kale istidlaal bay galaan baa qiraada shaadada bimacnaa daliil markii axkaamta laga hadlayo waa loo deliishan karaa bay laakiin qur ahaan maya oo waxay leeyihin kama tabaryara ugu yaraan xadiis alaxaad halkaasay maraan ayib culimada qaar ka mid wa jamaca waxay jamciyeen biwjihin wejiyaal bay ku jamciyeen daciifatin oo tabar daran liannaha iyo maxaa yeele mabniyatun waxay ku dhisan tahay calaa anna khalqa asamaai samada abuuristeedu qabla khalqi اlardi abuurista dhulka inay ka horaysay bay ku dhisan yihiin aqwaasha iyo wejiyada kale wa huwa kaasuna khilaafu taxqiiqi xaqiijinta khilaafkeeda waay sidaan xaqiijinay khilaafkeeda waay aqwaasha kale bimacnaa oo jamcinta isku dayay ee daciifka ah waxay ka dhigayaan samada abuuristeedu inay horeysay sidaasina waasi si laga xoog badanya saas daraadeed baa awjihdaa kaleo dhan ay daciif ku tahay macnaha minhaa waxaa ka mid a ah awjihdaasi ana umma bimacna alwow inay tahay waay ummadii ah. ila asamaa ya ummadu bimacna alwow bay dheheen oo waxay noqonaysaa marka ya wastawa ila samaa bay markaa noqonaysaa macnaha waawduna maxay faa'idaysaa limutlaq iljamci bay faa'idaysa soo maa labada shay isku cadfayso sida ay hadda tartiibka u yaallaan inay ahaayeen ama ay xaqiiqadan yihiin ma faa'iidaynayso inay uun xukumka wadaagaan basay faa'iidaynaysaa bas ayib wa minhaa waxaa ka mida oo ka mida awjuhda daciifka ah annaha iyadu litartiibi dikriyi atartiibu dikri tartiibin laakiin xagga sheegidda uun ah xagga jiritaanka iyo dhicitaanka maaha ayb ka qowlihi tacaala sida ilahay odhahdiisa yidhi oo kale wey uma kaana min aladiina aamanuu uma kaana min aladiina aamanuu maxay ahayd falaqtaxama alcaqaba wama adraaka ma alcaqaba faku raqaba aw icaamun fii yowmin dii masqabatin yatiiman da maqrabatin aw miskiinan da matrab uma kaana min aladiina aamanuu ya ma iimaanka intaasoo dhan ka dambeeya maya iimaanku inuu horreey ahay soo mahay waa acmaashan la sheegayo dhan isagu ka horreeya maxaa loo yidhi uma kana min aladiina aamanuu keliya umadu waxay isku waxay uun cadcad tartiibkani waxa weeye waa xagga dikriga sheegidda unbaa lagu tartiibiyey saas way macanaha yacni waxa weeye sida alla u sheegay iyo sheegidda unbuu un iimaanka dib mariyey mooye laakiin xaqa xagga muxuu ahaaye ee xaqiiqadiisa lagama hadlayo markaa sheegidda umbaa laga wada sheegidda ayaa kan la dambaysay intaa un qaar baa saas yidhiyo uma stawaa ila asamaai waxay yidhahdeen litartiibi dikri ayb qowluhu tacaala uma stawaa ila asamaai fasawaahunna sabca samaawaat ayb qawluhu tacaala ilahay odhaadiisa uu yidhi uma kadib istawaa alla wuu qastay ila samaai samada xaggeedu u qastay fasawaahunna markaasuu wuxuu ka abuuray sabca samaawaatin toddoba samo ka ekaysiyo ka abuuray ama sawaahunna wuu simay sabca samaawaati xaalayhin akmil ilaaya halkanna waxa weeyaan markii hore waxay uma stawaa ila samaai dhulkii iyadaa laga hadlay soo qaybtana hadda ishkaal kale ka soo baxayo ishkaalkeedu waxa weeyaan uma stawaa ila asamaa lafdu samaa waa mufrad fasawaahunnana fasawaahunna damiirka samada u noqonayana waxaa laga dhigay jamac baa laga dhigay asalkana damiirka iyo marjiciisu waa inay waa inay midoobaan soo ma mufasarkiisa muasar mufasarka bimarjic damiir marducujamina waa la dhaha mufasirkana waa la dhaha afrada wuu keli yeelay buu sheekhu marka isaga ishkaalkiibuu rabaa inuu caddeeyo afrada wuu keli yeelay huna halkan tacaala ku dhahay lafda asamaa'i buu keli yeelay wa radda u celiyey calayhi korkiisa addamiira damiirkiibuu u celiyey bisiiqati ljamci siiqadii jamca buu ugu celiyey damiirka fii qowlihi fasawaa hunna hunna waliljamci bayna damiiri ljamci waliljamci jamcinta bayna damiiri jami jamc damiirkii iyo mufasarihi اlmufradi iyo meeshuu u noqonayo mufrad oo la kulmiyaay jamcinta arintaa la jamciyo sidii laysu waafajin lahaa wajhani laba waji waay u sugnaaday man yani damiirkii oo jama ah iyo marjiciisii mufasarka waataan sheegno bimacnaa marjiciisii waay marjiciisii oo mufrad ah labada arimood iswaafajintoodu laba weji bay leedahay laba weji baa usugnaa waliljamci bayna damiiri ljamci mufasarihi almufradi wajhaani baa usugnaaday arintaa jamcigabu laba wji usugna labada weji baa lagu jamcin karaa w alwalu waxa weeye ana almuraada ujeedada bisamaai samada loola jeedaayo jinsuhaa waa jinsigeeda waay asaadiqu ee ku rumoomaya bisabci samaawaati toddoba sama ku rumoomaya saas bimacnaa waxa weyaan mufradkan la ilaaqay bimacna aljinsi baa laga wadaa oo waxaa soo gelaya wax kastoo magacaa wata marka samo todobada samo marka ku wa calayhi kaa korkiisa markaan qabanana fa al al marka oo asamaa ku jirta jinsiyatun waay soo asha jinsiyadan maxay faaideysaa somayna soo mare cumuum bay faaideysaa saas daraaddeed asamaa waa mufrad laakiin al ku jirta jinsiye ah tufiid lcumuum samaawaadkii oo dhan baa soo gelaya saas daraaddeed buu damiirka jamca ugu celiyey ayb aani waxa weye wejiga labaad annahu laa khilaafa bayna ahli lisaani alcarabi luqadda carabiga dadkeeda dhexdooda khilaaf kuma jiro fii wuquuci ilaaqi lmufrad inay dhacday oy jirto mufradka in la ilaaqo wa iraadati ljamci jamcna loola jeedo culimmada islamaynan diidin inay luqada dhexdeeda dhacdo oy jirto oo la isticmaalo inaad intaad mufrad itlaaqdo aad jamac ula jeedi karto luqadda carabiga way ku badanta qur way ku badanta ayb wairaadat ljamci maca tacriifi lmufrad mufradkoo la macrifeeyo lala qabo wa tankiirihi isagoo la nakireeyey wa idaafatihi isagoo la idaafeeyey saddexdaba way ku timaadaa soo mufrad oo munakar ah oo jamac loola jeedo mufrad oo mucaraf ah oo bimacna aljamci loola jeedo mufrad mudaaf ah oo bimacna aljamci loola jeedo intaba wuu keeni wa huwa kaasuu kaiiru mid badan weeye fi lqur'aani alcadiimi qur-aanka weyn dhexdiisay ku badan tahay wa fii kalaami alcarabi carabta ka hadalkeeda dhexeedana waa ku badan yahay famin amilati tusaalayaashiisa waxaa ka mucarafun uu yahay mid la macrifeeyey ya lafdigii mufradka ahaa oo la macrifeeyey jamcana loola jeeda miaalkiisu waxa wey qowluhu tacaala watuminuuna bilkitaabi kullihi watuminuuna waad rumaynaysaan bilkitaabi maxaa laga wadaa bimacnaa bilkutubi saas daraaddeed baa waxaa lagu ta'kiidiyey kullihi soo ma jeed ay bilkutubi kulliha bidaliili qowlihi tacaala waxaa daliilu ah in sidaa laga wado kullun aamana biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa kutubihi waa la jamciyey ayb wa qowlihi tacaala baa ka mid a waqul aamantu bima anzla allahu min kitaabin waxaa laga wadaa min kitaabin marka min kutubin waa mufrad oo laakiin waa mufrad soma waqul aamantu bima anzla allahu min kitaabin macnaa wuxuu raacinayaa aayadda dambe ee istishaadka u keensaday ayuu raacinayaa oo ah kullun aamana biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi waqul aamantu bima anzla allahu min kitaabin min kutubin taa waxay ahayd inuu ku keeno mufradka munakarka wa qowlihi tacaala ilahay odhadiisa uu yidhi baa miaalada ka mid sayuhzamu waa la jebin doonaa aljamcu jamci wayuwalluuna way jeedin doonaan addubura yacni wuxuu ka wadaa aladbaara kama huwa aahirun sida muuqata laakiin bimaanaa addubura waa mufrad mucaraf ah oo jamc loola jeedo waqowluhu tacaala baa ka mid a alla odhahdiisa uu yidhi ulaa'ika kuwaasi yujzawna waxaa lagu abaalmarinaya alurfata soo ma ma hal qolba yacni wuxuu ka wadaa alurafa soo ma jamc baa laga wada bidaliili qowli in laga wado waxaa kutusaya qowlihi tacaala lahum hurafun min fawqiha hurafun mabniyatun soo maartid waa wa qowlihi tacaala baa iyadana daliilu ah wahum fi lgurufaati aaminuun alghurufaat waa la jamciyey ayb wa qowluhu tacaala baa iyadana ka mid oo halkaa ku imaanaysa uu yidhi wajaaa rabuka wlmalaku safan safan wlmalaku halkaa w ay almalaaikatu baa laga wada bidaliili qowlihi tacaala ilahay odhaadiisa baa daliilu ah uu yidhi hal yanduruuna miyay sugayaan ila an yaatiyahum allahu inuu alla u yimaado mooye fii dulanin min alghamaami wlmalaaikatu ayb wa qowlihi tacala baa kutusaya aw iطifli aladiina lam yadharuu aw iطifli waa hal ilmo sooma waa mufrad mucarafa soo ma oo laga wado bimacna aljamc ay waxaa laga wadaa yacni alaطfaal aladiina kuwaasoo lam yadharuu cala cawraati الnisa aan daalacanin dumarka cawradooda wa qowlihi tacaala baa ka mida hum lcaduwu faxdarhum hum iyagu alcaduw waa cadow ee faxdarhum ka digtoonoo munaafiqiintii alcaduw bimacnaa waxaa laga wadaa yani alacdaa ayb wa min amilatihi waxaa ka mida wallafdu munakarun lafdigii mufradka oo nakira ah oo haddana jamac laga wado miaaladiisu waxaa ka mida qowluhu tacaala ina lilmuttaqiina ina almuttaqiina fii jannaatin wanahar wanaharta ina almuttaqiina muttaqiintu fii jannaatin jannooyin dhexdiisa ay ku sugan yihiin wanaharin iyo webi ma hal webiba waa nahrin ay anhaarin baa laga wadaa yacni wa anhaarin bidaliili qowlihi tacaala baa daliilu ah fiiha anhaarun min maain hayri aasin webiyaal way hal webi wa qowlihi tacala ilahay odhadiisa uu yidhi wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman wajcalnaa ilaahu naga dhig lilmuttaqiina waxaad nooga dhigtaa imaaman wajcalnaa soo jamc maa naga dhig lilmuttaqiina waxaad nooga dhigtaa imaaman hal imaam oobad badnaydeena seebaad hal imaam isugu noqoteen soo ma bimacnaa a'immatan baa laga wada ayb yacni a'immatan wa qowlii tacaala baa ka mida mustakbiriina xaalaatihiin kuwa iskibrinaya bihi xaalayihiin kuwa iskibrinaya ama xaalatiin kuwa iskibrinaya bihi xaramka isku kibrinaya saas waa tafsiir ama qur-aanka dheh saamiran xaal aad tihiin kuwa cawaynaya tahjuruuna oo qur-aanka ka hijroonaya ama tahjuruuna qur-aanka caayaya wax ka sheegaya ayb marka saamiranta waa saamiran yacni wuxuu ka wadaa saamiriina xaalaad tihiin kuwa cawaynaya samarka waxaa la yidhaahdaa waa cishaha kadib ya fadhiisiga inta la fadhiisto la sheekaysto lahasaawo ayaa la yidhahdaa samar la yidhahda ayib marka wax weeyaan mustakbiriina bihi saamiran waa mufrad sooma saamir saamiriina baa laga wadaa marka ayb ila waxaa kutusaya mustakbiriinana waa la jamciyey tahjuruunana waa la saamiran say mufrad ku noqon kartaa waa saamiriina laga wadaa marka ayb laakiin ibnu jariir iyo baqwi waxay dooranayaan iyagu waxay leeyihiin saamirantu wuxuy leeyihiin waa mansuubun cala adarfiya caways baa laga wadaa bay leeyihin aways bimacnaa waxay noqon mustakbiriina bihi saamiran cawayskii tahjuruuna ayaad qur-aanka caayaysaan waay ama waxaa ka sheegaysaan marka waxa weeye saamirku bimacna alwaqti baa laga wadaa oo habeennimo saas dareed mansuubun cala darfiyay qabaanba maba halkaaba mayna aadin wa qowlihi tacaala baa ka mid a ah, uma nukhrijukum ifla yani wuxuu ka wadaa aطfaalan wa qowlihi tacaala baa ka mida ah, laa nufariqu bayna axadin minhum ay baynahum baa laga wadaa bayna axadinta mufradka ah ayaa baynahum laga wada wa qowlii tacaala baa ka mida waxasuna ulaaika rafiiqan yacni rufaqaa wa qowlii tacaala wain kuntum junuban faطaharuu ay junubiin lanna wain kuntum soo jamc maa junuban ay junubiin aw ajnaaban ama idinkoo janaabo qaba ama ajnaaban ku jamci ama junubiin ku jamciyo mudakr saalim wqowlii tacaala wlmalaaikatu bacda dalika ahiir wlmalaaikatu malaaigtii bacda dalika kaa kadib ahiirun waa mid hiilinaysa wa ay mudaahiruuna wa lidilaalati siyaq siyaaqaa kutusaya fiiha kullihaa dhammaanteed cala ljamci buu kutusaya intaan soo sheegnayba siyaaqa aayaadku ku socdaan ayaa kutusaya in jamc laga wado wastadalla wuxuu soo deliishaday siiba weyhi imaamkii luqada lihaada kaa wuxuu u deliishaday mufrad laga wado bimacna biqowlihi buu u deliishaday fain ibna lakum can shayin minhu nafsan aayaddaas u deliishaday fain ibna hadday idinka raalli noqdaan lakum idinka can shayin shay hadday idinka raalli noqdaan oo minhu ka mida meherkii nafsan ay anfusan xagga nafafyaalka maxaa ku tusaya ibna sooma soo jamc ma ahayn anfusan in la yidhaahda marka bimacna jamci baa laga wada ayb isagoo mucaraf waa la soo sheegay isagoo munakara waa la soo sheegay waxay noo laaban isagoo mudaaf wa min amilati waxaa ka mida wallafdu mudaafun isagoo lafdigan mudaaf yahay qowluhu tacaala ina haulaai dayfii in haulaai kuwani dayfii martidaydii waay alaaya yacni wuxuu ka wadaa adyaafi maxaa ku tusaya haulaai ayb wa qowlihi tacaala baa ka mida falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi falyaxdar digtoonadan hays jireen aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi nebiga amarkiisa ma hal amar baa laga wadaa alaaya ey waxaa laga wadaa awaamirihi amaryaalkiisaa laga wadaa wanshada wuxuu usoo deliishay shiba weyhi wuxuu leeyay ilaaqi lmufradi mufradka in la sheegoo la ilaaqo wa iraadati ljamci jamcana loola jeedo ibawy wuxuu usoo deliishado u keensaday qowla shaaciri shaacirka gabayaga odhaahdiisa wahuwa isagu calqamatu bnu cabadata tamiimi weeye shaacirka iskale gabaygane wuxuu yidhi bihaajiifu lxasra faama cidaamuha fabiidun waama jilduha fasaliibu saas way manaa calqamatu bnu cabada cabda maaha saas way manaa carabta waxaa la yidhaahdaa cabada oo ba'du kor dhigan waa isaga keligii aabbihii keliya lagu ilaqaa saas way manaa calqamat bnu cabadata atamiimi saasaa la dhaha ayib shaacir bnu shacraa iljaahiliya buu ahaa wuxuu caan ku yaha waxaa la yidhahdaa calqamat lfaxli baa la dhaha calqamihii qoodha ahaa qoodh ayib waxaa loogu bixiyey baa la yidhahdaa isagii ayaa waxay ku tartameen sifo faras faras in gabay lagu sifeeyo marka nin walba gabay buu ku sifeeyey faras labaduba laba ninoo shucaro caadi ahayn marka waxaa xakamuhoo kala saaraysa gabaygooda midkii gabay badanoo fiican xaaskii imruqays imruqays xaaskiisa lafteedu waa halis iyada lafteeda khatar labadaa nin bay garsooro u tahay markaasaa waxay u xukuntay calqabay u xukuntay ninkeedii bay ka xukuntay markaasuu furay imruqays baa furay mar haddaad iga xukunto tag buu ku yidhi guriga markii ay uu furay ayaa waxaa guursaday calqamihii baa guursaday saasaa loogu magacaabay dhahaan calqamat lfaxli waa ninkii ragga ah waxaa kaloo yidhaahdaan calqamatulfaxli waxaa loogu magacaabay reerkooda reer bani tamiimba waxaa ku jiray nin kaloo gabayaa ah oo la dhihi jiray calqamat lkhasiyi oo xiniyo go'naa xiniyo baxsanaa alkhasiyi soomaa miyuu xiniyo baxsanaa mise way ku magacaabeen qola xiniyaha ka saartay marka alkhisiyi baa la yidhaahdaa si isaga iyo kaa loo kala duwo ayaa isaga marka waxaa lagu magacaabay calqamatu lfaxli kaana calqamatu lkhisiyi kii dhufaannaa iyo kii qoodh loo kala bixi aadu mid la ninkaas calqamat bnu cabadata tamiimi wuxuu yidhi biha jiifu lxasra faama cidaamuha fabiidun waama jilduha fasaliibu wuxuu tilmaamayaa dariiq dheer oo lagu halaagsamay oo uu maray ayuu tilmaamayaa oo geelii maray ku baaba'ay waagaasi waxa ugu adagoo lagu mari jiray dhulka saxaraha ee oomanaha geela iyo fardahay ahay marka wuxuu leeyahy biha jidadka jidka biha ay bi hadihi turuq jidadka waxaa ahaaday jiifulxasra halihii noogay halihii noogay ee daalay baktigoodii baa daadsan buuhi halihii socon kari waaye oo intay daaleen fadhiistay bakhtigoodii ayaa jidadka yaalla buuhi oo jidka daadsan fa amaa cidaamuhaa lafaheedii fabiidun kuwa cadcad waaye lafihii inta hilibkii laga dhammaystay ba iyagoo cad bay meesha daadsan yihin iyaguna wa amaa jilduhaa haraggeediisna haraggeediina fa saliibun bimacnaa waxa weeyaan waa mid ingegay asaliibu bimacna alyaabis ama saliidka waxaad tidhaahdaa waa mid aan la magdinin lama magdinine meeshuu iska daadsan yahay ayib marka wuxuu leeyahay jidkaa waa jid xoolihii ku baabayn lagu rogmaday waay saasuu ka wadaa macnaha ayib ujeeddadu maxay tahay marka yani wuxuu ka wadaa waama juluuduha faaliibatu waama waxaa kutusaya faama cidaamuha fabiidun wa ama jilduha juluuduha ba inuu yidhaha soo ma marka waa mufrad mudaaf ah oo uriida bihi aljamcu loola jeedo fasaliibu mid ingegtay wa waanshada lahu ayda qowla alaakhar waxaa kaloo iyadana uusoo qaatay anshada lahu wuxuu usoo qaatay aydan oo usoo deliishada aydan ku naqliyo qowlan aakhar uu yidhi kuluu fii bacdi batnikum tacifu faina zamanakm zamanun khamiisu halkaan beri ka bilowna hada bilahi towfiiq wsali allahuma wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali saxbi wslm